Thank you. kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiya aad ka dhegaysataan kulanti wacan wanaagsan waa maalimo axada taariikhdu waxay ku beegan tahay tobanka bisha disembar sannadka laba qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona laba wiil oo walaalo ah oo xalay aana qabin loogu dilay degaan hoostaga gobol galgaduud dab khasaare geystay oo xalay ka kacay xaafado ka tirsan degmooyinka hodan iyo daynile galmudug oo soo bandhigtay daafuurka wejiga koowaad ee dekedda magaalada hobyo qodobada kale aad barnaamij ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dibadbaxyo cadaadiis lagu saaraya ra-iisul wasaaraha yuhuudda oo xalay ka dhacay magaalada talaabiib dhanka kalena kuwo lagu taageerayo xabajoojinta magaalada khaza ayaa waxay ka dhaceen waddamo badan oo caalamka ka mid ah kalabar dadka ku nool khaza oo qarka u saaran inay macluul u dhintaan iyo xuutiyiinta yeman oo ka digay inay bartilmaamaysan doonaan dhammaan maraakiibta israa'el ee biyaha badda casmara qodobadaas wixii kale nugu soo kordho xubnaha joogtada iyo kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku dhegaysta doontaan anigoo cabdulahi idinla socodsiinaya salaada ee farsameynaya mar kale ogaal dacar qabiilku diiday oran kara dadka yaa hor iman kara hadal deeqa oran kara kasban karaa rag iyo dumar oo xumaaka daahira يا فلان heestaasi ku dhaafan heystaas waxay barnaamijka ogaal xilli lagu jiro la dagaalanka khawaariijta in qabaylada soomaaliyeed xabad iskala daalaan xaqmiya ha odhan qabiilada soomaaliyeed ee xagaldaaciyaasha halganka qaranka dheh inay xabad isla dhacaan iyagoo markii horeba la dabar dabargoyn raba xaqmiya war xabadu sow xabad maaha haa waa hal xabo haddaba xabad waxaa xabad loo yidhi inaad ku disho kan kaa soo hor jeedo adigoo hal xabaa aad soo hartide intaynaan hal xaba iska soo reebin si aan u wada jirno aynu khawaarijta xabadda la aadno markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa waxaanu ku bilaabeynaa wararka la xiriira ee eh, dil aana qabiil ah oo xalay laba wiil oo dhalinyaro ah oo isla dhashay lagu geystay deegaan hoosta gobolka galgaduud warka ka imaanaya duleedka deegaanka ilix ee dhaca koonfurta magaalada ceeldheere ee gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in xalay saqdi dhexe halkaasi lagu dilay laba wiil oo dhalinyaro ah kuwaas oo ka mid ahaa dadka deegaanka rag hubeysan ayaa la sheegay in dilkaasi ay ka dambeeyeen oo ay labadaas wiil oo dhalinyaro ah oo isla dhashay ay ku dileen goob ay ku sugnaayeen oo ka tirsan deegaankaasi ilix islamarkaasina ay rasaas tiro badan ay huuyeen durbadiina waxaa la sheegay in labada wiil ee dhalinyarada ah ee isla dhashay halkaasi ay ku geeriyoodeen allah u naxariistay labada wiil ee la dilay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray doctor axmed xasan cusmaan iyo sidoo kale macalin liibaan xasan cusmaan waxaana wararku ay sheegayaan in ay baxsadeen raggii ka dambeeyey falkaasi dilka ah ee labada wiil ee walaalaha ay u geysteen waxaana wararka sidoo kale intaasi ay ku darayaan in dilkani uu ka mid yahay dilalka salka ku haya aanooyinka qabiil kuwaas oo horey uga dhacay deegaanka hoostaga degmada ama magaalada celdheere ee gobolkaasi galguduud waxaana xusid mudan in labadan wiil ee dhalinyarada ah ee isla dhashay ay kala ahaayeen macalin dugsi qor-aan iyo sidoo kale dhakhtar caafimaad waxaana jirta in wiilka dhalinyarada ah ee dhakhtarka ah uu halkaasi la sheegay in uuba dhowaantan uu u tagay si uu ehelkiisa usoo booqdo hadaba arintan la xiriirta dilka ka dhacay deegaankaasi hoostaga magaalada celeere ee gobolkaasi galgaduud ayaa waxaan wax ka weydiinay bal eh, gudoomiyaha eh, degmadaasi saciid cali shire kaasoo idaacadda kulmiye uga waramay siday wax u dhaceen iyo sidoo kale dadaalada ay wadaan ilaa haatan oo la xiriira sidii ay gacanta ugu soo dhig lahaayeen raggii falkaasi ka dambeeyey wariyahena farxan ayuu gudoomiyaha u waramay waad mahadsan tahay waan dhowahay niyow xalay mar ay tahay wakti dambe oo dadku hurdaan oo sideed saac oo gawa maray tahay cid meel degan oo meel la yiraahdo buuhood oo aadaadheer oo tagta meesha waxaa soo wursanay niman isla socdaa cid maaragtay nin macalina oo dugsi dhiga iyo nin kale oo asaguna dhaktar oo wax soo bartay oo ciddiisa wakti badan ka maqnaay haddana ciddii inuu soo salaamo ugu yimid oo meel jiifaa la wada yimid oo si naxari daraa loogu dilay arrinkii xalay markii eh, sagaalo saaxiibinimo sidii aan ciidankii amniga nucooyadu kala ilaa saaxasaan kula hadlaa waan kusii daba joognaa arrinkii dilka ninka dhakhtarka ah iyo walaalkiis maxuu salka ku hayaa waa maadsan tahay hadda uun waxaan dhihi karo maaragtay war ama qaabkaasay ka dambeeyaan ama uun arrinkaasi ku saabsan yihiin ma jiro ciidamadii amniga baaritaan ku jira xalay uun meeshii ciddii iyadoo waqti dambataay hurdaayo soo yimid hadee ugu yaraan xabadaha yareyn labaatan xab ma soddon xabaa ka yareyn nimankaas lagu dhuftay iyo markaan meeshii tagnay iyo xalay marka xaalad adag eed xataan ku dhihi karo ciidamadii amniga daba socda soo kala cadaanay arrinkaas markay dhacdadaasi dhacdo oo dilka ay maleeshiyada geysteen kadib ilaa iyo haatan waxaad gacanta kusoo dhigteen ma jira ilaa waktigaan aan kula hadlahay raadkoodiiaan daba socona raadkoodiiaan daba soconaa ilaa waktigaasaan kula hadlayo aya wiilasha maxay deegaanka ka qaban jireen oo ay dhacdadaasi ku dhacday macalin dugsiga waayo oo macalin arda dugsigu dhigo ahay ninkan kalena booqasho buu yimid oo nin dhaftara u waxaa la sheegayaa in muddooyinkii dambe deegaanada hoos yimaada ceel dheer ay ka taagneed aanooyin ah, qabiil oo qabaa-ilada degan qaarkood ay isdagaalsan yihiin marka soo ma in dib u heshiisiin aad samaysaan dibheshisiin hadde horena waa looga waday oo aana qabin meel kastay ka jiraan oo hadda meel eldheer keliya ama sidaas o taa arrinka hadda dhacay waa arrin baaritaankiisa lagu jiro marka kahorna ma karo ma dhihi karo ama aanadii qabiil oo daba taagnaa niman maaragtay qawaariis oo beryahan raadinayo inay dadka walaalaha maaragtay diriir dhex dhigaan oo ka faa'iidaysanayo arrimadan way iska dhici karaan si qabiilka oo aanada noqon kartaa laakiin arinkaas baaritaankeeda ciidankii amniga kudhex jira marka way soo caddaanay hadii alla yidhahdo war qarsoomayo maahan horena deegaanada waxa dhibab weyn ka jireen qurceel saakay qurceela loo soo saaray oo maarata meydkoodii loo soo qaaday qurceela lagu aasa haddii alla yidhahdo waxaa la sheegayaa in deegaankii dhacdadaasi ay ka dhacday ee wiilasha lagu dilay ay xiise dagaal ka taagan tahay maxaa arrintaasi ka jira iyo mar walbaba dhibku iska jira oo dadkii maarata naxariis darada loo dad ay ka dhasheen qof walbana maaratay dadku ka dhashay maaratay inay kacaan maarata dhibkaas uu iska dhacaa inta badan haddee ciidankii amniga iyo hadii ala yiraahdo maamulkii iyo arrimahaas waa iska kaashanay sidii aan ku xakamaynayn ilaa waktigaan arrinkiian ku jirnaa oo maarata inaan dhib ka dhicin meeshii marka waxaan rajeynaya inaan arrinkaas insha allah mar dhow guul loogu dhamaado oo aan soo qabana gacan ku dhigilayaasha sidaa raxdarada dadka u jira deegaanada eh, galmudug ka tirsan oo hoos yimaada magaalada dhuusumareeb muddooyinkii u dambeeyey arrimahan oo kusoo lalaabteen maxaa inkiiga qorsheysan runtii waxaa nooga qorshaysan marbaba dadaalku maaragtay in la dadaala waa waajibna saaran haddaana maamulka laakiin walaalow haddaan kuu sheego xaaladaha hadda uu nimankan khawaariijta wase ii muuqato wakti geliyey inay maaragtay sidii dagaalkii lagula jiray maaragtay meel kale ugu weeciyaan inay dadkii walaalaha iska horkeynayaan inay wakti ku bixinayaan marka xaaladaanu xaalado badan oo maaragtay isgarab saarana dhex yaala marka insha allah waan waxaan inaan ka guuleysanayno galmudug deegaanada ka tirsan dhacdooyin la yaab lah ayaa marba kasoo yeera oo ku salaysan dililka aanooyinka qabil madaxdeen ka sareysa maamulka ma kala hadasheen arrintan sidii loo xakameyn lahaa walaala daankaaga warrama madaxdu mar walbaba waa uu nala socotaa hadda madaxdii iyo mas-uuliyiintira kamiduna way nala socdaan oo arrinkan way nala wadaan mar walbabana waan kala hadalnaa hadii alla yidhahdo ayagaaba garab nagu siiyo ayaga hooshooda ku jiraan marka insha allah waxaan rajeynaya inay xaaladaanu maaragtay yeelanayso xalli maleeshiyada dilka geysatay waxaa la sheegayaa in ay u baxsadeen dhanka dowla deegaanka maxaa arrimahaasi eh, xog ahaan aad ka warartaa maya arrinku saas maahan dhinacaas maaragtay dhinacaas meelse la yidhaahdo ceelbuur dhinacoodaas xaggoodaasi ay u sii socdeen oo maarata socodkii waana daba socona hadda meel looga harayana maahan meel looga haraya maahan dhinacaas hadda maysa aadin dowla deegaanka maysa aadin marka dhinacaanan hadda u maaragtay meel la yidhaahdo galqoriga alaga aggaas araadki un hadda alla sii marka dhinacaas aan loo malayna inay cararaan laakiin meel looga haraya male hadii alla yidhahdo galmudug dagaal ayay ku jirtaa oo al-shabaab ayay dagaal xoogan kula jirtaa soo lama dhihi kara arrimahaani oo daliilka kusoo laabtay magaalooyinka gobolka al-shabaab ayaa gadaal ka riixaya way u badan taha boqol kiiba boqol sababtoo ah dabiiraadku waxa waaye arrimuhu intaan way dhaafi jireen laakiin beryahan sidii nimankan dagaalka ah, alxamdirayaasha dagaalka loogu qaadaba dhinac walba waxa waaye cunaysay ka keeneen oo qabiilaadkii iyo maaragtay waxaa iska horgeyna marka waa uun arrin aan maaragtay usii soconayn haddii alla yidhaahda waktigooda iska dhamaada nimankaan marka uun haddii alla yidhahda waa laga guulaysanaa mar dhow ugu dambeyntii waxaa tahay guddoomiyaha deegaanka ceel dheere oo dhacdada ay ka dhacday maxaad ugu baaqaysaa bulshada ku dhaqan deegaanadaasi bulshada waxaan ugu baaqaa in maaragtay laamaha amniga laga warsugo laamaha amniga la aamino haddii alla yidhahdo shabaabshaan waxa waaye meel fiicanay mare oo noosii waxa waaye sidii loo loo xalilaya lagu jira marka yaan amniga maaragtay qalqal la gelin oo yaan garab la siinan leeyahay khawaarijta oo mar walbaba dawladda iyo maamulka garab ha la siiyo arrinkaan arrin mar dhowlaan ka guuleysanayna waa diyaal kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha magaalada ceeldheere siciid cali shir oo u warameeyey waryaheena farxaan maxamed xuseen waxaana ka warameeyey labada wiil ee dhalinyarada ah ee dilkaasi loogu geystay ama xalaytu lagu dilay deegaan hoostaga magaaladaasi ceeldheere ee gobolka galgaduud mana jirto ilaa haatan warar sheegaya in lasoo qabtay raggii ka dambeeyay dilkaasi inkastoo maamulka uu sheegayo in uu ku hoolan yahay arrintaasi markan haddii aan eegno wararka la xiriira xaalka magaalada khazana waxaa la sheegayaa in magaalada khaza aysan lahayn meel lagu badbaado oo ay meel walba ay tahay dhimasho waxaa jirta in saacadihii ugu dambeeyey dadka ku dhintay duqeymaha ay ciidamada israel ay ka geysanayaan qeybaha kala duwan ee magaalada khaza ay yihiin kuwo sii kordhayay sida ay sheegayso wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiinta waxa ay wasaaradda warbixin ay soo saartay ay ku sheegtay in aysan jirin meel lagu badbaadi karo oo ka tirsan magaalada khaza iyagoona sidoo kale intaasi ku daray in saacadihii ugu dambeeyey diyaaradaha dagaalka ee isra-el ay duqeymo ay ka geysteen magaalada khan yunis ay ku dileen ilaa iyo toban ruux oo shacaba sidoo kale waxaa burbur xoogan ay isra-el ay u geysatay qeybo badan oo kamid ah daanta galbeed halkaasi oo aanan ka mid ahayn meelaha uu dagaalku uu ka soconayo balse maadaama falastiiniintu ay degan yihiin isra ay si guud ay u maamusho waxaa la sheegayaa in guryo badan la dudumiyey sidoo kalena dad rayid ah wax lagu yeelay ama lagu waxyeeleeyey israa-el sidoo kale gudaha eh, israa-el falastiiniin kusugnaa ayay qabatay oo xirxirtay tan iyo horaantii todobaadkan ayeyna waday arintaasi sidoo kale hay caafimaad waa hay-adda cunada adduunka ee loosoo gaabiyey w f b ayaa waxa ay sheegtay in soddon iyo lix boqolkiiba dadka ku dhaqan magaalada khaza ay qarka ay u saaran yihiin in xaalad macluul ay u geeriyoodaan waxay sheegeen in dadkaasi ay aada u baahan yihiin sidoo kalena aysan haysanin waxyaabaha asaasigu u ahaa nolosha bini-aadanka waxa ay ka digeen haddii xaaladdu ay sidaasi ahaato in ay keeni karto in dhibaatadu ay sii kororto magaalada doox ee caasimada waddanka qatarna waxaa la filayaa inuu ka qabsoomo kulan ama shir soconayo muddo laba maalin ah kaas oo laga hadlayo xaalada khaza waxaana la doonayaa in lasoo gabagabeeyo ama qorshaha kulankaasi sida uu yahay in lagu soo gabagabeeyo dagaalka ka soconaya magaalada khaza ama uu yaraan xabajoojin lagu dhawaaqo ra-iisul wasaaraha eh, qatar ayaa waxa uu khudbad eh, waqti gaaban ah ama muddo yaro koobana ah uu ka jeedin doonaa furitaanka kulankaasi kaas oo ay qatar ay xooga ku saareyso sidii wax looga qaba lahaa xaalada ka jirta magaalada khaza waxa uu sheegay in dhammaan dhinacyada ka qaybgalaya kulankaasi ay doonayaan inay diiradda saaraan sidii loo badbaadi lahaa dadka shacabka ah qatar waxa ay hooy waxaa wadanka qatar waxa uu hooy u yahay madaxda ugu sareysa kooxda xamaas kuwaasi oo ka qeyb qaata kulamada masiiriga ah ee go-aanka looga gaarayo xaalka magaalada khaza halka isra-il dhankeedana ay wakiilo ay soo dirsato waxaana dhowaantan magaalada dooxee caasimada dalka qatar lagu gaaray heshiiskii muddada afarta maalin soconayay ee isdhaafsiga maxaabiista kaas oo si guula kusoo dhammaaday inkastoo ay si roobi weysay iskuday kale oo qatar ay sameysay oo ahaa in wakhtiga xabajoojinta lasii dheereeyo waxaana jirta in haatan eh, sidoo kale qadar ay ku dadaaleyso sidii mar kale ay u dhici lahayd in heshiis xabajoojina la gaaro inkastoo kulan ay golaha amaanka qaramada midoobay ay jimcihii iskugu yimaadeen ujeedkuna ahaa sidii xabajoojin bini-aadanimo looga dhawaaqi lahaa magaalada kaza ee suuroobi weysay kadib markii uu mareykanku u isticmaalay codka diidmada qeexan ee vito bowerk la yiraahdo waxaa sidoo kale jirta in eh, wariyaasha ku sugan eh, bariga magaalada khaza ay ama bariga qudus ay soo warinayaan in isra ay ilaa haatan wax natiijo ah aysan ka gaarin dagaalka ka soconaya eh, magaalada khaza ee dhulka falastiiniyiinta waxaana ay sheegeen in mid kamid a ah ujeedooyinkii waaweynaa oo isra-el ay dagaalka u gashay in aysan xaqiijinin maadaama xamaas ay tahay koox awood badan sidoo kalena markasta qaado weeraro ay askar badan ay kaga disho weeraro ay askar badan ay kaga disho ciidamada israa waxaana jirta in duqeymaha israa ay ka wada magaalada khaza ay u dheeryihiin weerarka dhulka ah oo ay ku gacan sareyso kooxda xamaas waxaana sidoo kale ay xamaas ay sheegtay in ay awood u leedahay in weerarka ay sii wado oo israa-el ay ciidamo badan ay ka disho waxaana israa-el dhowr jeer hore lagu sheegay in ay ku guuldareysaneyso haddii ay gasho weerar dhanka dhulka ah taas oo haatan jabkooda u muuqdo waxaana jirta in kooxda xamaas ay habeen walba ay soo bandhigto muuqaalo ay ku muujinayso tirada ciidamada israel ee uga dhimanaysa dagaaladaasi iyo sidoo kale khasaaraha ay gaarsiinayaan gawaarida ama gaadiidka dagaal ee israel sida taangiyada oo ay soo bandhigaan taangiyo badan oo ay ka gubeen waxaana sidoo kale jirta in arrintani oo dagaalka iyadoo soconaya uu sidoo kale uu jiro dadaalo soconaya kuwaas oo gaabaabsi ah amaba aanan aada u xooganeyn oo lagu doonayo in dhinacyada laiskugu soo dhaweeyo balse isra-el hore waxay u sheegtay in xalka kaliya uu yahay in xamaas meesha ay ka baxdo sidoo kalena xamaas waxa ay sheegtay in heshiis ay ku geli karto in gebi ahaanba isra ay joojiso duqeymaha iyo sidoo kale dagaalka tooska ah oo ay magaalada khaza ay ka wado dab xoogan oo geystay khasaaro hantiyadeed ayaa xalay waxa uu ka kacay xaafado ku yaala qaar ka mid a ah degmooyinka muqdisho dabka ayaa si gaara ah waxa uu ka kacay xaafado ku yaala degmooyinka hodan iyo daaniile xaafadda seybiano ee degmada hodan ayaa lasoo wariyey inuu ka kacay dab xoogan kaas oo ka bilowday guri markii dambena ku faafay goobo ganacsi iyo sidoo kale guryo u dhowaa dabka ayaa geystay khasaaro hantiyadeed oo baaxad leh islamarkaana waxa uu baabi'iyey guryo badan oo ay deganaayeen qoysas danyar ah oo u badan barakacyaal kuwaasi oo si gaara u deganaa halka loo yaqaano siliga ameerikaanka qaar ka mid a ah dadka ku guryo beelay ama debkaasi uu bas basbeeliyay guryahooda ayaa la hadlay warbaahinta waxaana ay sheegeen in debka oo ahaa mid aada u xoogan uu gebi ahaanbuu u baabi'iyey dhowr guri iyo goobo ganacsi oo isku dhowaa waxaana sidoo kale halkaasi ku burburtay hanti badan dadkaasi oo warbaahinta la hadlayna waxaay yirahadeen bareesuu ka bilaawday saas waa nolosha awarbo nolosha fiicanba maba waa iska tabaryar yihiin waa soo tuugsadaan dad qaarkood dad qaarkood waa iska qaraabtaan wax haddii nolol la haysta ma jirto dabka wax noolba ma lehba gurigaash dhan waa gubteena ilmiyaa dhan aan ka baxsana calaana dad maba hayno ilmaba ma hayno afar waay afar dadaa ii bixi anaa shan eh meel haddaan ku ogaay maba lahabo saas waay oo na soo gaaro raashinka waanaa gubtaa wax noo nool ma laha aadda korna dabaan uga kaxe haddana dabaan uga kaxe gormadka wiilashii gudaha aan markaa gurmad noo soo bilaaween inta barteen waa laga damiyey laakiin wax odo nool oo markii noo sariir sariiran ku jiifanna ma laha saanaan taaganaa guriga ah, raaskaan dhax taaganaa gubta adugu ugu yaraan markay ugu yaraato dhowr boqoloo qoys yaa meesha ku barakacday oo bannaanka dhoobana aan guryahaysan oo alaabtoodii meesha ku gubatay dabkuna dab ama alaab laga aruuri kara maahayn marka ummadda soomaaliyeed iyo dadka waxaan ka codsanaynaa in dadka masaakiinta ah oo meeshaan maanta hantidooda ku baaba'day in la soo gargaaro oo gargaar deg dega ah, weliba lala soo gaaro ilmihii yararka ah iyo cambaar markaa joogtid laba hooyo saddex hooyo ordaysaa ku imaanayso kale ilmahayga wallaahi horta gurmadkoo si aad iyo aada u socday dabkaa laakiin wuxuu ka socdaa xawaare afar guryaan ahayna afartaba wax kama herin waa baseen laakiinse alxamdulilah naf iyo ilaaha noo badbaadiyey wixii maal ahaayena ilaaha xaggiisaa laga helaa alxamdulilah rabbilcaalamiin korontaana gubtay dhinacaana noogu yimid dabka wax dada nooga gubtay malaha canug yaro muluq ah oo hadda uma lagula jarayaa aan kala baxay ilmihii kale waa kala baxay alxamdulilaah dhibaato ma qabno wixii ilaahay keena mahad meeshaan ku ganacsahayna waatana waa u jeediin iyo bariiskeeda inay meeshaan ku baaba'een guryaha waa baaba'een alxamdulilah rabbilcaalamiin haddana iimaankaana waa sugu yahay wixii ilaahay noo keenana alxamdulilah rabbilcaalamiin ani afar qoosaan ahay i oo aan ku ganacsahay waa kan waa ujeediin afartayda qoos ilmaha waa kala baxnay wax kalean kala baxnay malaha alxamdulilah rabalcaalamiin waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka deggan xaafadda seebiyaan ee degmada hodan oo ka warbixinayay khasaaraha hantiyadeed ee u geystay debkii xalay ka kacay qeybo ka mid ah xaafadaasi waxaana sidoo kale gurmud la sameeyey sida aad maqlayseenba lagu guuleystay in caruur badan laga soo saaro guryaha dabku uu qabsaday ee ku yaala xaafadda seybiyaano iyadoona markii dambe lagu guuleystay in gebi ahaanba debkaasi la baqtiyo dhanka kale xaafada oodweyne ee degmada dayniila ayaa iyana lasoo wariyey in xalay uu dab xoogan uu ka kacay kaas oo markii dambe isagan lagu guuleystay in la damiyo waxaana baryihii ugu dambeeyey soo kordhayay dabka ka kacaya xaafadaha iyo sidoo kale suuqyada magaalada tan muqdisho iyadoona ay jirtay dhowaantan in dab xoogan oo ka kacay qeybo ka mid ah suuqa xamarweyne uu khasaaro xoogan oo hantiyadeed uu geystay dhanka galmudug haddii aan aadnani xalay waxaa munaasabad ay ka dhacday degmada hobyo ee gobolka mudug munaasabadaasi oo lagu ee wejiga koowaad ee ama xariga looga jariyay ee daahfuurka koowaad ee deg waa dekedda magaalada hobiyo ee gobolkaasi mudug waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiin badan oo iskugu jira heer federaal iyo heer dowlad goboleed madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa qeyb ka ahaa mas-uuliyiintii ka qaybgalay ee eh, xafladaasi waxaa sidoo kale ku jiray xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo kuwo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ganacsato siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo ku wada sugnaa munaasabadii xalay ka dhacday degmada hobyo munaasabadan waxaa looga hadlayay maalgashiga dekeda hob waxaana madaxweynaha galmudug uu sheegay in farxad weyn ay tahay in bulshada reer galmudug ay ku midoobaan dhismaha dekeda hobyo kadib dadaal dheer oo ay dowlad goboleedka galmudug ay gelisay waxaana madaxweynaha sidoo kale uu ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay ama muhiimadda iyo faa-iidada ay bulshada reer galmudug ay u leedahay in ay shaqeyso dekeda magaalada hobyo mar uu ka hadlayay munaasabadaasina waxaa hadaladiisa ka mid ahaa madaxweyne qorqoor tahay taariikh gaar ah oo adduun iyo aqraba anfici doonta in la sameeyo ama la hirgeliyo ama la yegleelo ama halka caawa laga daahfuro maalgashiga daafurka maalgashiga dekedda hobyo dekeddan muhiimadda ay leedahay wax badan iskaga sheegi mayno oo runtii dee badan ba caawa la tilmaamay oo la sheegay oo runtii aad iyo aad looga wada hadlay waxaa muddo dheer lagu taamayay waxay ahayd miisaanka iyo anaha ay leedahay oo ay u leedahay deegaankan guud ahaan galmudug soomaaliya iyo geeska africa hobyo waa goob ganacsi wacad ganacsi oo istaraatiijiya oo runtii muddadaas wixii looga looga fakarayay ay ahayd muhiimadda ay leedahay waxay u tahay reer galmudug usad soomaaliya qaybo ka mid ah iyo sidii la sheegay gobolka oo dhan oo ay ugu horrayso dowladda aan dariska nahay oo haddana soo xigo dowlad deegaanka soomaalida ama kilinka shanaad iyo guud ahaan etoobiya oo aan dekad lahayn ilaahay fadligiis wax muddo dheer la wadaba joogtaa guul weyn oo la soo gaaray oo halkaas waxaan ganacsadii noo soo bandhigeen qiimihii ama wejigii koowaad dhaqaalihii lagu qiimeeyey inay labaatan milyan oo ka mid akoon ku jirto in la sameeyey kambanigii hogaami lahaa amase dhuudhiga u ahaa maalgashiga dekedda hobyo oo xeerarkiisii iyo shuruucdiisii leh dowladda galmudugna waxay siinaysaa ama ay la gelaysaa heshiiskii oo waafaqsan nidaamka dekedaha iyo sida ay kambaniga iyo dowladdu u kala yeelanayaan ama xadka u kala dhigan bay la gelaysaa oo fududaynaysaa sida ugu dhow ama waqtiga hoo soco insha allah amni nidaam iyo maamul wanaagsan dowladnimada uu garab istaago qofba inbu uga qayb qaadan karaa maxaa yeelay dekedda iyo ka faa'iidaysigeeda iyo masaafada looga faa'idaysanayo intu waxay u baahan yihiin amni xasilooni nooc walba leh waxaan caawa laga bilaabo isu dardaarmaynaa reer galmudug meelaan joognaba amnigeenna iyo xasiloonideenna iyo wadajirkeenna iyo horumarkeenna ciddii meel ka mudaysa ama dhib ku ah inaan wejis ka qabanno dekedda iyo jidadkeeda iyo kafaa'idaysiga iyo soomaalida ka faa'ido iyo inay gobolku ka faaido rijinku ka faa'iido intaas waxaa buddhig u ah abni xasilooni maamul wanaag ayaa u ah saldhig u ah mar kale meelaan joognaba reer galmudug waa isku hambalyeynaynaa waa isku bogaadaynaynaa guusha la gaaray intii kasoo qayb gashay oo ka qayb qaadatay oo gacsatadaas sharafta badan geesayaasha ah deegaankiidu dalkooda u istaagay ugu horeeyaan oo siyaasiyiintii taageertay oo garab istaagtay oo ka qayb qaadatay iyo odayaashii iyo duubabkii dhaqanka iyo bulsho weyntii isgarab taagtana waxaan leenahay walaalayaal waa mahadsan tihiin kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor oo ka hadlayey munaasabad xalay ka dhacday magaalada hobyo oo looga hadlayay maalgashiga ee eh, dekeda magaalada hobyo sidoo kalena ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin badan oo iskugu jira heer federaal iyo heer dowlad goboleed warbaahinta afrika ayaa si weyn waxay u hadal hadal uu jeediyey madaxweynaha wadanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo kaas uu ku weeraray dhigiisa ruwanda bawel kagami waxaana uu ku tilmaamay in uu la mid yahay adlof hitler hogaamiyaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa weerarka dhinaca afka ah waxa uu ku qaaday dhigiisa ruwanda isagoona gaarsiiyey heer uu ku tilmaamo in uu la mid yahay hogaamiyihii kalitaliska ahaa ee jarmalka ee adlo hitler felix tshisekedi ayaa waxa uu sheegay in baawulka gaami uu u dhaqmayo sidii hitler oo kale waxa uuna intaasi ku daray hadalkiisa in uu ballan qaadayo in uu ku dambeyn doono sidii hitler master tashisikedi ayaa waxa u oleynayaa waqti xadarkan in dib loosoo doorto waxaana uu khudbad oo ka jeedinayay isku soo bax ka dhacay magaalada bukavo la yiraahdo oo u dhow xadka ruwanda waxa uuna ku eedeeyey madaxweynaha ruwanda in uu taageerayo ama uu taageero uu siiyo fallaagada bariga dalkiisa ka dagaalanta taas oo ay taasoo sheegay in weligeed ay kasoo horjeeday ruwanda ama uu sheegayba in ruwanda ay markasta ay kasoo horjeedo danaha wadanka congo afhayeen u hadlay dowladda ruwanda ayaa waxa uu ku tilmaamay hadalka madaxweynaha congo mid qeelo iyo sidoo kale hanjabaad cad wata oo aanan wax nuxura lahayn codbixinta oo ay ka harsan tahay wax ka yar laba toddobaad master tshisekedi waxa uu isku dayayaa inuu ku guuleysto xukunka mar labaad inkastoo la isku dayay in la joojiyo rabshadaha oo ay ka mid yihiin heshiisiyo xabad joojin iyo sidoo kale joogitaanka ciidamada gobolka iyo kuwa qaramada midoobey oo hadda baxaya ayaa haddana waxaa bariga dalkaasi ka jira falal ammaan darro kuwaas oo uu madaxweynaha wadanka ee eh, congo uu ku eedeynayo in uu qeyb ka yahay hogaamiyaha wadanka ruwanda paul kagami kooxo badan oo hubeysan ayaa waxaay dagaalo ay ka wadaan eh, qeybo kamid ah wadankaasi congo waxaana sidoo kale ay kasoo horjeedaan dowladda wadankaasi taas oo uu sheegayo madaxweynaha wadanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo in hogaamiyaha ruwanda falaagooyinkaasi qaarkood uu taageero oo uu kasoo horjeedo jiritaanka wadanka congo barnaamijka ogaalo idaacadda kulmi magaalada muqdisho idin kaga imaanaya ayaa dhegeysanaysaan markana dhankii xubno ayaan aadayna waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadalheynta afar labaatanka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhageysataan wajurxinta waxda la socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ister maxamed waayo ister waxaynu ku bilaabeynaa hadalheynta afar labaatanka saac ee aadka loo hadalhay haddii aanu ku bilaabno waxaa baraha bulshada qabsaday mushaar kudhinta loo sameeyey xildhibaanada ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kadib kulankii wadajir ahaa ay ku yeesheen xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho haddaba xildhibaan kasta hadda waxaa lagu kordhiyay lacag dhan kun iyo halka markii hore uu qaadan jiray xildhibaan kasta bishii saddex kun taasi oo ka dhigan in hadda uu qaadan doono xildhibaan weliba bishii markii la gaaro ama bisha markay dhamaato shan kun oo dolar mushaar ayaa lagu cadeeyay miisaaniyadda dowladda ee sanadka soo socota labada kun xildhibaanadu way ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka hadaba sida uu shaaciyey guddoonka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaa miisaaniyada meel marsiiyey ilaa iyo boqol sideetan mudane oo ka kooban labada gole kuwaasi oo gacantaaga ku ogolaaday miisaaniyada halka ay diideen saddex xildhibaan hadaba waxyaabaha baraha bulshada inta badan aad loo hadalhay waxaa kamid ah ciidamada qaranka ama ciidamada dowladda soomaaliya bishii waxay u qaataan mishaaraha laba oo dolar halka xildhibaan kasta uu bishii u qaato shan kun oo dollar marka midaas ayaa keentay dadka baraha bulshada isticmaal ah inay ka keenaan maadaama askariga oo wadanka difaacayo uu sad eh, lacag gaariso mm, laba boqol oo doolar uu qaadanay halka xildhibaanadeena halka awalkii lacagtooda ahayd saddex kun iyo shan boqol hadda laga dhigay mm. shan kun oo doolar bulshada marka falcelin aada u badan ayay ka bixiyeen arintaasi mm maadaama weliba waxay u muuqataa dad difaacaya ama u doodaya ciidamada qaranka inay ahaayeen waxyaabaha ugu weyn waxa weyaan oo bulshada aadka loo hadla waxaa kamid ah. ciidanka qaranka waxa weyaan habeen iyo maalin waxay u taagan inay difaacaan eh, dalka eh, mar waliba eh, xildhibaan kastana waxaa loo baahanya isagu wadankiisa uu difaaco marka hadalhayn badan ayaa ka dhalatay dhanka kaletan haddaynu eegnana dhankii ciyaaraha kooxda kubadda cagta arsenal ayaa lagu dhegay kooxda kubadda cagta stanvilla ayaa ku dhigtay waa la garaacay aston villa toddobaad qurux badan ay u tahay markaad eegto mancity ay toddobaadkii hore garaaceen oo saddexdii sana ugu dambeysay horyaalka bermeliga ah ay ku dagaalamayeen kooxda arsenal iyo liverpool sidoo kale markaad eegto kooxda kubadda cagta stonville waxay garaacday kulankii xalay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo ee arsenal oo iyagu lix dhibcood ku hogaaminaya laakiin hadda hogaanka horyaalka bermeliga waxaa gacanta ku haya kooxda kubadda cagta liverpool haddaba liverpool sanadkan aada u tartamayaan laba gool iyo hal ay ku garaaceen xilli dambe kooxda kubadda cagta crystal balas hadalka kooxda kubadda cagta benmuthno ee guuldaro xanuun badan dusha u saarisay kooxda kubadda cagta united todobaadkii hore garoonkooda chelsea ay ku garaacday hadal heynta ayaan intaan kusoo gabagabeynanay dhegeystayaal markan dhankii qormooyinka waa tahay cabdirashiidow qaramada ugu horeysa dhankeyga waxay leedahay hasii eegin dib wixii tegay ma jiro qof orodka ku guuleysta isagoo xagga dambe eegaya farxaddu ma ahan inaad hesho waxa aad rabto waqti kasta waa inaad jeclaata waxa aad haysatid kuna mahadnaqdaa dadka aqliga badan waxay leeyihiin asxaab badan cadowgooduna wuu yaryahay waayo saaxiib sanad baad ku heshaa cadowna hal maalin waqtigu qofna ma bedelo laakiin waqtigu wuxuu muujiyaa xaqiiqda qofka haddii aad jeceshahay inay dadku ku cafiyaan adigoo cafiska iyo saamaxa bilow arinta ugu wanaagsan ee ku difaaci karta markaad maqan tahay waa akhlaaqdaada iyo dhaqankaaga wanaagsan aqliga wanaagsan waa ubax qurux badan oo aan ka bixin beertaada ma jiro qof qalbigaaga dhaawici kara haddii aanad siraha iyo meelaha aad u liidato u sheegin dadka oo dhan ha kula dhaqmin dabeecad keliya waayo cuduradu ma kaxeyso hal dawo oo keliya biyo kastoo macaan oo samada kasoo dhaca waxba kama bedelaan biyaha dhanaan ee badda kalsoonida nafta si adiga ayaa bedeli kara laakiin cidna kuma bedeli karto qormadan waxaynu kusoo xiganay qof barwaah bulshada ku isticmaala maxamed tusbaxle ugu qormada ugu dambeysa waxaa lagu bilaabay sida tan waqtigaaga waa muhiim dhalinyaradu waxaa loo baahay waqtigooda inay ka faa'iideystaan haddaba waxaa leeyahay markaad yar tahay waxaad u baahan tahay inaad weynaato markaad weynaatana waqtigaagii waa uu sii korayaa waa uu sii weynaanayaa ugu dambeyntii da way sii koraysaa xilligaasina waxaa laga yaabaa haddii aad waqti hayso caafimaadkaaga markaas taama noqon doono sidoo kaleeto waxaa leeyahay mar waliba jeclow naftaada hadaa naftaadaad jeclaato kalsoonidaada ayaa sii siyaadaysaa wax weliba waxa wanaagsan wixii qayrkuugu jiraan aad samayso wixii shar inaad iska dhaafto sidoo kaleetana waxaa laleeyahay mar waliba caawi dadka masaakiinta ah mar waliba aad caaweyso dadka masaakiinta ama qofka maskiinka ah waxa adina noqonaysaa qof wanaagsan oo markaagi qof ayaa ku caawin doona sidoo kaleeto waxaa jira xiliyo adag oo qofka uu bani aadamku marayo xiligaasi waxaa loo baahanya inaad samirto samirka badan waa mid ka mid ah horumarka naftaada ayuu qoraaga qormadan kusoo gabagabeeyay waxaynu kasoo xigana qof bulshada kusoo gala maxamed abshir guud ahaana dhegeystayaal xubinta badhiga warbaahinta bulshadan ayaan kusoo gabagabeynaya nool kulanti waxaad dhegeysteen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye xalay magaalada talaabiib oo caasimad u ah israa waxaa ka dhacay dibadbax xoogan oo ay kasoo qeyb galeen kumanaan israa'iiliyiin ah kuwaas oo cadaadis saarayay ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu dadkani waxay dalbanayeen in la sii daayo dhammaan lahays dadka ay xamaas ay gacanta ay ku hayso ee israel u dhashay kuwaas oo tiradooda lagu sheegay inay gaarayso boqol soddon iyo todoba ruux qaybna waxa ay ka ahaayeen laba boqol iyo afartan israa'iiliyiin ah oo ay kaxisteen kooxda xamaas markii ay weerarka ay soo qaadeen toddobadii bishii oktoobar ayna dhaaftay dibadbaxyaashu waxay lulayiin calamo iyagoo sitay sawirada israa'iiliyiinta ilaa haatan ku jira gacanta kooxda xamaas ee magaalada qhaza lagu haayo sidoo kale waxay wateen boorar ay ku qornaayeen waynu ugu kalsoon yihiin in aan ka saarno cadaabta sidoo kale waxaa jiray boorar kale oo ay ku qornaayeen gurigooda keen iyagoo ula jeeday in ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu ay ku cadaadinayaan in israa'iiliyiintaas kale ay kooxda xamaas ee gacanta ay ku hayso in lasoo daayo intii ay socdeen dibadbaxyada waxaa sidoo kale ay soo bandhigeen muuqaalo laga duubay qaar ka mid ah israa'iiliyiintii horey loogu sii daayay heshiiskii isdhaafsiga maxaabiista ee dhowaantan dhex maray israa'iil iyo sidoo kale xamaas kaas oo soconayay muddo afar maalin ah in ka badan boqol ruux oo israa'iiliyiina ah ayaa ilaa iyo haatan la sii daayay intii uu socday heshiiskii xabajoojinta ee muddada toddobaadka ku dhow soconayay kaas oo soo idlaaday kowdii bishan disembar aynu ku guda jirno wixii intaas ka dambeeyeyna israa-el waxa ay sii xoojisay dagaalka ee ka wada magaalada khaza iyagoona diyaaradahooda har iyo habeen ay duqeeyaan qeybaha kala duwan ee magaalada khaza ka mid ah halkaas oo ay boqolaal ruux ay ugu dileen maalmihii ugu dambeeyey sidoo kale waxaa jira dibadbaxyo ka dhacay qeybo badan oo ka mid ah ama magaalooyin waaweyn oo caalamka ku yaala sida induneisiya iyo sidoo kale magaalada london ee caasimada u k waxaana dibadbaxyadaas iyagana lagu dalbanayay xabajoojin bini-aadanimo oo ka dhaqan gasha magaalada khaza si gargaar loo gaarsiiyo dadka falastiiniyiinta ee tabaaleysan dibadbaxyadan waxay kusoo aadayaan falastiiniinta lagu taageerayo iyadoo mareykanku uu codka diidmada qeexan ee veto powerka loo yaqaano u adeegsaday qaraar uu golaha ammaanka qaramada midoobe uu ku dalbanayay in xabujoojin bini-aadanimo laga dhaqangeliyo magaalada khaza taas oo suuroobi weysay markii uu maraykanka ka horyimid balse in ka badan boqol wadan ayaa u codeeyey in heshiiskaasi uu meel maro si gargaar loo gaarsiiyo dadka falastiiniyiinta ah ee ku dhibaateysan inta badan magaalada khaza waxaana qaramada midoobe war ay soo saartay ay ku sheegtay in kalabar dadka khazo ku nool ee falastiiniyiinta ah ay qarka u saaran yihiin inay macluul u geeriyoodaan markan saacaddu waa kuwii tobankii baraqanimo midnimo aan dib idiin xasuusiyo qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira wararka ka imaanaya magaalada ceeldheere ee gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in deegaan hoostaga magaaladaasi xalay lagu dilay laba wiil oo dhallinyaro ah oo walaalo ahaa kuwaas oo ku sugnaa halkaasi waxaana la sheegay in maleeshiyadii ka dambeysay dilkaasi ay goobtaasi ay ka baxsadeen iyadoona labada wiil ee walaalaha ah lagu kala magacaabayay doctor axmed xasan cusmaan iyo macalin liibaan xasan cusmaan waxaana ay kala ahaayeen macalin dugsi iyo sidoo kale dhakhtar waxaana eh, doctor axmed xasan cusmaan oo dhanka caafimaadka bartay uu la sheegay inuu deegaankaasi uu u tegay booqasho uu booqanayay ehelkiisa balse isaga iyo walaalkiis ayaa xalay isku meel lagu dilay waxaana dilalkan ay la xiriiraan eh, dilal ku salaysan aanooyin qabiil oo maalmihii ugu dambeeyey aada ugu soo badanayay deegaanada maamulka galmudug inkastoo maamulka gobolka uu sheegayo in arrintaasi ay qayb ay ka yihiin falal ay al-shabaab ay ka geysanayaan deegaanada maamulka galmudug si ay iskaga horkeenaan siday hadalka u dhigeen wayaani dadka shacabka ah ee walaalaha ah ee ku dhaqan gobollada maamulkaasi galmudug dib khasaare geystay ayaa xalay waxa uu ka kacay xaafado ka tirsan degmooyin ku yaala magaalada tan muqdisho debkan oo ahaa mid aad u xoogan ayaa waxa uu geystay khasaare hantideed waxa uuna ka dhacay xaafado ku yaala degmooyinka hodan iyo sidoo kale dayniile xaafadda seybiyaana ee degmada hodan ayaa la soo wariyey inuu ka kacay deb xoog leh kaas oo ka bilowday guri ay koronto ay ka kacday kadibna waxa uu ku faafay goobo ganacsi iyo sidoo kale guryo kale u dhowaa debka waxa uu geystay khasaare hantiyadeed oo baaxad leh markaana waxa uu baabi'iyey guryo badan oo ay degganaayeen qoysas danyar ah kuwaas oo u badan barakacayaal waxaana guryahaasi ay ku yaaleen eh, halka loo yaqaano siliga amerikaanka ee xaafadaasi seebiyahno ee degmada hodan waxaana jirta in dadka halkaasi ku dhaqan ay sheegayaan in ay khasaaro xoogan ay kala kulmeen debkaasi sidoo kale waxaa la sheegay eh, in deb kale uu ka kacay xaafadda odweyne ee degmada daniile kaasina uu geystay khasaaro sidoo kale lama soo warinin khasaaro nafeed oo ka dhashay debkaasi eh, xalay ka kacay xaafado ku yaala degmooyinka magaalada tan muqdisho gurmud la sameeyeen waxaa la sheegay in caruur badan laga soo badbaadiyey guryihii ay dabka ay ka kaceen gaar ahaana xaafada seebiyaano ee magaalada tan muqdisho mas-uuliyiin uu ku jiro madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor ayaa xalay waxa ay ka qayb galeen munaasabad eh, lagu qabtay degmada hobyo ee gobolka mudug munaasabadaas oo lagu daafurayay wejiga koowaad ee dekadda magaalada hobyo waxaana sidoo kale lagu soo bandhigayay maalgashiyo lagu samaysanayo dekadda magaalada hobyo waxaa maamulka dowlad goboleedka galmudug uu dadaal xoogan u galay sidii ay dekadaas magaalada hobyo ay u shaqayn lahayd sidoo kalena loogu dhisi lahaa caalami ah madaxweyne qorqoor waxa uu ka sheegay munaasabadda xafladaasi eh, ee ama munaasabadda ka dhacday magaalada hobyo gaar ahaana dekedda magaaladaasi sida gaarka ah looga hadleeyay ama diiradda lagu saarayay maalgashiga lagu samaysan karo in galmudug ee arrintaasi ay ku guulaysato sidoo kalena wixii haatan ka dambeeyo ay dadaal xoogan ay sii gelin doonaan sidii ay habsami ugu shaqayn lahayd dekedda magaalada hobyo uu sheegay inay fursad weyn ay u tahay dadka reer galmudug dibadbaxyo cadaadis lagu saaraya ra-iisul-wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa xalay waxa ay ka dhaceen magaalada talaabiib ee caasimaddu ah israa'il waxaana dibadbaxyaasha ay dalbanayeen in la soo daayo dadka israa'il u dhashay oo ay gacanta ku hayaan kooxda xamaas kuwaas oo la sheegay in ay yihiin kuwa aad u badan waxaana horay u jirtay in israa'iil ay sii deysay ku dhowaad boqol israa'iiliyiina ah, laguna sii daayay heshiiska xabajoojinta ay dhinacyada ay ku kala siixdeen magaalada dooxa balse heshiiskaasi ayaa waxa uu dhammaaday wax ka yar toddobaad haatanna waxay dalbanayaan dadka israa'iil u dhashay in heshiiskaasi dib loo soo celiyo si loo sii daayo maxaabiista kale ee xamaas ee gacanta ay ku hayso iyadoona horey xamaas u sheegtay inaysan heshiis kale oo isdhaafsiga maxaabiista aysan la geli doonin israa'iil tan iyo inta ay dagaalka khaza ay si toosa ah uga joojinayso dhanka kale waxaa dhacay dibadbaxyo lagu taageerayo dadka falastiiniyiinta ah kuwaas oo lagu dalbanayo xabayoojin ka dhacda khaza waxayna ka dhaceen magaalooyin badan oo waaweyn oo caalamka ka mid ah waxaana dibadbaxyadaasi ku soo aadeen maalin uun kadib markii maraykanka uu hor istaagay xabajoojin bini'aadnimo oo khaza looga dhawaaqo xuutiyiinta yemenne waxa ay ka digeen ama ay sheegeen inay bartilmeysan doonaan dhammaan maraakiibta israa'iil horey xuutiyiinta yemen waxa ay gacanta ugu dhigeen markab israa'iil ay leedahay iyagoona sheegay inay soconayaan dhaqdhaqaaqyo lagu doonayo in qaab xooga markabkaasi loogu soo furto balse waxay sheegeen inay awood u leeyihiin in ay eh, qabsadaan oo ay qafaashaan dhammaanba maraakiibta israa'il ee maraya biyaha badda cas waxaana xuutiyiinta yemen ay goor sii horraysay ay sheegeen inay ay taageersan yihiin dadka falastiiniyiinta ah ee kacdoonka kula jira israa'il waxaana sidoo kale jirta in kooxda xuutiyiintu ay horay dhowr gantaal ay ugu tuureen dhanka israa'il kuwaas oo ay sheegeen inay ku taageersan yihiin kooxda xamaas kuwaasoo qodobada ugu waaweyn ogaal ku jira weli idaacadda kulmiye magaalada muqdisho aad nagala socotaan barnaamijka ogaalna waad dhegeysanaysaan markan waxaad ku soo dhawataan xubintii kale ee kalamaan weli idaacadda kulmi magaalada muqdisho aad nagala socotaan barnaamijka ogaalna waad dhegeysanaysaan markan waxaad ku soo dhawataan xubintii kale ee kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan warkalamaane waxaa la yidhi boholyowga iyo caashaqa hawli baday weyne hadba waxaan baraarugi hurdada goor habeen barahe busihiyo waxaan hiifayaa waa barkimihiiye riyaan kula balweeyaa badiyahow bilicsantaydii anigoo u bogayaa haddana buuqi kiciyaaye booskeedii oo maran ayaan soo bardadayaaye bishintii oo faruurtaan markaa baga u ruugaaye markaasaa iyo bustaha cara la buurtaa oo hadda gorgoroma waxaadna leedahay sidow ii barkaday hurda kama bogto ibarisayo waygu baahaye adaan kuu buka may bogsin karta warma waxay ku tidhi buurbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa waaqlow mayngari waydi hakaba banaanshe buurto kitaa banooda ballankaan ahaaye wardabow dhammaantii waxaa ka tagteen nin jacayl ku beerkiyo kala jaray bagiiso maadi doono baano adan kula ballamaya badaanaan ku dhacay sideen uga baxaa badbaada alleh waadigosbedelanwar wali kaaleeay eh. baxnaanaadaydii eh. beruka sorreentaydii eh. waa barkuma taaleehe war hadalka waa ku buuqdaan anigii riyadayda dhexdeenna ka baxee waxaan uga jeeday waxaan joogaa banaadir haddaad ii baahantee miyaad soo bixi kartaa basraax lama weynaye war gargarow haddaad waagii baryaba bajaaj raacdhiiba tahay wallaada buqaylahay obow ma biibuu saaran yahay war waxaa kaloo layidhi dhow isbahaysto inta baadiya aado bannaan aan la marayniyo buqca geed ka arsaayo war aan baadil ahayn oo ka fog beenta la sheego oo haddii beledkeen iyo bulshadii la dhexgeeyo qof islaama boggiisa bugta aan ku abuurin waa in laysu bilkaysho bayaankii laga gaaro basar loo tabiyaah sida looda bacaac iyo mbojaal meel ku xahaysa nimba meela ka boodiyo isku buuqu ma fiicnee hadalkiina bisleeyo warka boynta u yeela waar waxa kaloo la yidhi anigoo beled xaawa jooga muxuu burca iiga yeedhay war waa sidaad u tilmaantaee dad jacayl isku seegaa mid sawdkiisu ahaa intii aad soconaysoo noloshaadu sugnayd ama aad ka sarraysoo da'dii dhaaftay saqiirka sabankaad hanaqaad iyo inan soogan ahayd iyo haddood dhaaftay sarkaal sarreeyay weligaa ma ku saaqi jacayn inta kaa sare meeloo micidiisa sakiintiiyo kugu sayray suntaa ah. sambabkaaga dhexdiisiiyo quluubtaadana seexdoo saldhig weyn ka samaystay dabeedsaantiiyo seeddii rabbigaagu sameeyey sallax maysku noqdeen murug aan sal lahayn oo niyadaada soloyn iyo fakar laysku sargooyey markii saacad la joogaba ma kuu soo sawirmeen saqda leylka habeenka dadka oo dhani seexday qofaan soo soconaynin ama sii soconaynin sanqartii ma dareentoo sug sidaad u lahayd ma caddaatay salaaddu wah emadheerow lixdan jirbaad amay dhibkaaska geliyi labaatan jirba rooge war axmedheerow sababkale hamoodine suntiisii habeenadan maad ka seexan weyso seedahow ku gooyey wareedhaye qofta waa ballansaneenoo singal baan ku ogaayay heblayaa ninka siiyey tolka maa sadaqeeyey masakaa lagu dhiibay samir baan ku ogaaye maxay ii sugi weydey wayla saayiri layda tolow maa la sanceeyey oday way saniftaaye miyaa loo sandulleeyey way ka soomi lahayda yaa baabuurka u saaray yaa sagootiyey heedhe yaa sasoorye ka qaatay yaa baasoo sasabaayey sacab yaa u tumaayey yarta yaa mari seeje heblasaan ma ahayna sixir maa la cabsiiye <laughs> waryaa maalin walba sangallaydlaganaato faraasay dhebelaan guurti war kalemaanay caashaq waxba kama taqaanaane jacaylkii rikaatada ah raanga igu dheliye rafashiya galgaladaan dhammaan raani igu saariye ha yeeshee ran uma haysan iyo caasha qaarunahe been iyo riyaan moodi jiray la laysku raadiyeye inuu yahay rafaad iyo xanuun ruuxda ku abuuran raysataya kolkii aan isdhaho raadsan nolol fiican hadba soo rogaan celisidii jin iyo ruuxancaashaqaani rag waa rafaad sheecarays ururka alshabaab wuxuu yidhi reer mudugnimaad ugu heshay eegama rayseen aryaadaha jacaylaad ku waalateene baarlamaanka lamadiisa gole waa fadhiisteen waxayna ansixiyeen miisaaniyadda lama kun iyo labaatan qaarna waxay ansaxsadeen mushaar kordhin waxayna ugu dambaysta mushaar koori ka dhigteen shan kun anaa gadhay anaana gadistay miyay bilaabeen ba'aa ah, ubow mase koolsanahayaannin waradhahay soomaalidu waxay ku maamaadaa miir qabaa marti soora xildhibaanadu bulshada soomaaliya dhan bay matelaan bajad ku filan inay helaanoo mushaarka loo badiyana way tahay miisaaniyadda dowladduna hal bilyan waa dhaaftay mar haddii dhaqaalihii kordheen in mushaarka xildhibaanada loo badiyo oo shaqaalaha rayidkaa loo badiyo oo ciidamada loo badiyo way tahay waana bilow hadda xildhibaanadiyaa loo badiyey hay-adaha aan sheegana waa lagu tagi doonaa marka maxaa idinka idin waalaya war wali kala dheegi jiray lankoahto kahor guriga aniga masuule eri soorta ani kariye hoola ani maale owlaada ani ilaaliye eri markaas intii dheri markaas kudkudo eritaha saaridi ya anagooye sidanka dugaydaada madaasa soorti eritahanka deedati markaasa meeray hiblaayey igu tir igana war waxaa kaloo la yidhi bartiiqaan bari uma kororto war kalamaanay risaqmaanac lama noqdee badsadee baarlamaanka yagu wuxuu buuqo oo bakeerida jabshaba mushaarkii badsadee waayahay wallaweynay qabyo qoraalkii ka bixi doontaan aryaadhaha anigu baarlamaanka la yaabi maayo waxaa hore loo yidhi ratii walba raabtiisii iyo rabadiintiisii iyow walba raabtiisii iyo rabadiintiisii waa raabiya warnamiyoan baarlamaanka lacag midiidini beesidii lagaaba meelnimad alka aamo la faday eh. ciidamadan mushaarkalan kordhiyoy war kalemaana waxaa la yidhi rajo muuqataa dalka loo raree hadal aan run ahayn rabshadaan lagu beerin war kala kalemaanay dastuurkii oo qabyaa inay tooda meel marshaan walleebtuhun baa iga galay aryadalabo waxaa kaloo hore loo yiri tagoogyaa qoob dambeestaafo tacadii baadaanaan tuhma tagoogyaa qoob dambeestaafo tacadii baadaanaan tuhma waaryaareh wallaweynay taariikhda dunida iyadoo istabataal ninba meel ku warwaaqlow taa hadhaaf eh. langamadi tihiistootoo kaldadantoley warkaamaanay hadalka waa badisin dadkana waa cagataane eh. cunaqabataynta hubka waatii waddanka laga qaaday eh. ciidamadana dhowaan si heer sare ah loo qalabaynayaa cirka iyo badda iyo dhulkaba khawaariijtana wakhti tirsanoo taariikhaysan baa lagu soo afjarayaa waxaana ku xigi doonaa layidhi dadka sida sharci darrada isaga buuqo waxay rabaan sheega ayaa iyagana xabsiyada laga xaadiri doonaa marka haddeer fiirsada ha gargaraacinin albaabadeed war axmed dheero xoriyatulqowlkaad ka soo horjeedaa wah wadanka afar inu samayno nafismaniin diidase emed war madaxweyne xasan shiikh gabiye wuxuu yidhi eh. waxa aanu taagnahay oonu xidhay tuultaha eh. tarmi garashadeeda ubadkuna tacliinta iyo ha tageen war madaxweynaha war kama haysiine eh. wuxuu u safray dalka jabuuti wuxuuna ka qaybgelayaa shirka afartan iyo koowaad ee urur goboleedka igad isaga iyo madaxweynaha jabuutina kulan gaaraha yeesheen oo ay uga hadlayeen amniga geeska afrika now waar muuse maxaa hargeysa ku koobay ile madaxdii adduunka waa kuwaase warwar ma haysiini gudoomi ku-xigeenkii hore degmooyinka xamurweyn iyo hodan abuukar saalax maxamuud ayaa maxkamadda ciidamada la soo taagay waxaana loo haystaa inuu ka mid noqdo kooxda al-shabaab caddaymaha maxkamadda la hor keenin waxaa ka mid ah codadkiisa oo uu sheeganayo inuu dowladda ka baxay shabaabna u galay hadda waxaa layidhi naftiisa loogama roonee hadduu asagu isku markhaati furama markhaati kale u baahan yahay war shabaabka duurkay jireen nooga soo durugiye kuwa dilasho sarela hadeer shaalka loo diray dadka kala hubshay yay fidmadu degalka saamaynay war dowladba aanu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii libaaxa loogu magac daraywarwaaqlo waliba ku tabtay kii dumirabow samir haddii kale in lagu dilo lagu dilo lagu dilo lagu dilo u diyaargarow in lagu dilo wareedhahayo war ma haysaane madaxa ciidamada kacdoonka cali jeyte cismaan oo cutubii ciidamada deegaanka ka mida ah u qudbaynaya wuxuu yidhi badan oo aan jeclayn oo geesiyaalaha dagaalkan socdo ku dhintoo ku shahiiday haddii aan kuwa cusub dhimanna kuwii hore wax macnaa iyo taariikha oo yeelanayaan male marka waxaanala kaga baahan yahay inaan si degdega ah uga xurayno deegaanada cadowgu kaga haray dalka sida ceelbuur iyo galhareeri iyo deegaanada kale ee weli cadowga gacanta ugu jira war cali jaytan wuxuu kaloo yidhi si carruurteenna iyo gabdhaheennu xurriyad ugu noolaadaan waa inaan annagu dhimanno war cali jaytan waxaa kaloo yidhi oo ku celceliya haddii alla idma shabaab gacmaheenaan dalka uga suulinaynaa aryaadhaha samidee cabdullana wuxuu yidhi uu ficil ka dhashay falyaaqown oo leesla fahmo waa fuula ficil ka dhashay falyaaqown oo leesla fahmo waa fuula war kalemaanee waxba ma ogodiine madaxweynaha kenya william ruuto wuxuu yidhi lama ciqaabi kara macallimiintii ka soo cararay al-shabaab sababtoo ah cadow in laga cararo mararka qaar naftaa qasbaysa madaxweynaha kenya ma wuxuu maqlay aamintaaye naftoorad bay kugu aamintaa war arrintaas waa kenyaatige soomaalidu inay shabaab iska dhicisa maahana inay ka carartaa ma bannaana warowbaan cabdula raage allah u wuxuu yidhi inaan mawdku daynayn ragowgii dular ma qaataan warbow haddaba waxay maraysaa shabaabkii isbaxbaxi jiray waa la baaxsaday war abwaan caraysba wuxuu yidhi dulmigii la biiriyay ilaah waa banjariyaaye qawaariijtii baar firatay ay bagama kuulaynay kubka labada bawdiya lafaha bagax ma kaa siinay aad ku noolaa jirti iyo biilkii ma istaagay dhaaxaad isbuubuunistee ba'ay makaa yeedhay waxaa dhegaysteen xubinta kalamaan oo qaybka ah barnaamijka ogaal ee idaacada kulmiye guud ahaana barnaamijkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo barnaamij midkaan lamid ah intaan ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo waad ka aragtaa shimbriyahow dabayra daruuraa dhex maraya da'inkii

dagaalimaay waxbaan kuu dirsanay

adukugu danseego dumar kalenaynanki qalbigiisu didiyo caashaqiina moodayda adoymika duulo daadiiyamooyey dawo kalena loo waade dawo kalena loo waade adoymika isaga mooye dawo kalena loo waadhe dawo kalena loo waadhe adna doqon la caashaqay adna doqon la caashaqay deeqayga noqono usu dabacdaynankeeda adna doqon la cabshaqayn deeqay ha noqono u soo dabacda dhaynankeeda Schindler. caashaqiina mudayda cadu kugu danseego dumar kalena inanki qalbigiisu diidiyo caashaqiina mudaynde cadoymika duulo gaadihiiramoye dawo kalena loo waadhe dawo kalena dhowaan cadoymika duulu gaadhiya